alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suuratu aali cimraan tafsiirkeeda waxaynu laqbada koowaad marnay aayadaha saddex-iyo toban ilaa lix-iyo toban laga gaadhaayo allah wuxuu inoo sheegayaa ahlu kitaabku inaynay sinnayn laysuu sawaa'a culammadu laba tafsiir bay maraan mid baasee loo badan yahay oo waa in la tilmaamayo ahlu kitaabku inaynay sinnayn ee qaarkoodna ay mu'miniin yihiin badankooduna ay markaa yihiin qaar gaalaa saynu aayadda hore ku soo aragnay minhum almu'minuuna wa akharuhum alfaasiquun marka ahlu kitaabka laftooda la tilmaamaya xumaanta inayna ka wada sinnayn kaasi waa qowl waana sida loo badan yahay oo waa uu damiirka laysuu inuu ahlu kitaabku u noqonaayo lagu fasiro weji labaad baa jiraa oo waa in la yidhaahdo ahlu kitaabkiiyo mu'miniintu ma sinna oo bimacnaa ahlu kitaabka iyo ummatu muxamed ummatuliijaaba ummadda nebi maxamed rumaysay ee ajiibtay labadaa qole ma sinna culamada qaar baa tafsiirkaa maray waxaa fadilan ummatu muxamed baa fadilan sidaynu ku soo aragnay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah marka maadaama siyaaqa laga warramaya ahlu kitaabkii ay tahay sida fiicani waa sida hore weeye agsarka culammaduna u badan yihiin marka waxaa laga tilmaamayaa xumaanta kama sinna ahlu kitaabku ee qaarkood ayaa ummad markaa mustaqiima oo toosan ahaatay waa kuwooda islaama ee mu'miniinta noqday kuwaa weeye kuwoodii hore mu'miniinta ahaana iyaguna waa soo gelayaan min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun waxaa ka mida qaar ummad toosan baa ka mida qaa'ima waxaa loo jeedaa bimacnaa mustaqiima ayaa loo jeedaa ummad toosan ayaa ka mida koox toosan oo aayaadka ilaahay akhrinaya saacadaha habeenkii iyagoo salaad tukanaya ayay aayaadka ilaahay akhrinayaan waxay rumaynayaan allah iyo maalinta aakhiro waxay dadka farayaan oo amrayaan wanaagga waxay reebayaan xumaanta waxay u dheeraynayaan oo u degdegayaan khayraadka kuwaasi waa qaar saalixiin oo saalixiinta ka mida weeye waxalla waxa khayr ay sameeyaanna lagama qadinaye waa laga sawaabinayaa ajarkeeday helayaan allahna waa u cilmi badan yahay kuwa mutaqiinta bimacnaa waa jazaynaya abaalmarinaya cilmiga ilaahay waxaa ka laazimaaya jazaa iyo abaalmarin ayaa ka laasimaysa kuwa haddaba gaaloobay maxaa xaalkoodu noqonaya kuwa gaaloobay ama ahlu kitaab ha noqdaan ama keyrkood ha noqdaan ee xoolahooda iyo ubadkoodu toonna waxba kama daafacayaan cadaabka ilaahayna kama baajinayaan waana naarta kuwa gelaya u saaxiibka ah oo weligood ku waaraay aynu akhrinno markaa tafsiirka jalaalaynkuna siduu ku fasiray innagoo marka la akhrinayna allah waxau yidhi laysuu sawaa'a laysuu ay ahlulkitaabi ma aha ahlukitaabku ay ahlubaad odhan oo innagii nidhi waxa ay ka dambeeya ayda tafsiiryada waxa ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa yacni bedel maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel ayda tafsiiryada ah waxa ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa bedel oo mufasirku mufasarka ayuu icraabta ku raacayaa laysuu sawaa'a ay lkitaabi ahlu kitaabku ma aha sawaa'an ay mustawiina qaar siman ma aha yacnii isimka laysa waa jamac wax faaiideynaya waa waaw damiir sawaa'anna waa mufrad maxaa loo jamcin waayo loo ifraadiyey sawaa'an waxaa loo ifraadiyey waa masdar masdarkana marka masdarnimadiisi loo jeedo aan ismiya ka qaalib noqon waxaa loo laazimaa ifraad iyo tadkiir wanacatu bimasdarin kasiira faltazamu alifraada waltadkiira waa ibnu maalik odhanaya marka sidaasaa marka waxaa weeye sawaa'an ifraadka loogu laazimay marka wuxuu kugu fasiray mustawiina qaarsiman ma aha waayahay waa kaa kuu jamciyey hadda wuxuu kuu tilmaamayaa macno jamac loo jeedaa laakiin ifraadka waxaa loogu daayay masternimada min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima ahlu kitaabka waxaa ka mida mintu waa tabciidiyo ummatun koox baa ka mida ummadda waxaa loo jeedaa jamaacatun min annaas qaa'imatun ay mustaqiimatun toosan mustaqiimatun haabitatun cala alxaqi wuxuu ku ishaarayaa jalaaldiin asuyuuti raximah ullah qaa'ima macnaheedu inay tahay mustaqiima qaamana bimacnaa istiqaamo waa loo isticmaalaa waxaa laga keenay min aqamtu lcuuda faqaama ay fastaqaama aqamtu alcuuda waxaan toosiyey qorigii faqaama ay fastaqaama waa toosmay mid toosan buu noqday sida markaa futuuxaadkuba ka soo naqlinaayo yacni abi sacuud ka soo raraayo qaa'imatun ay mustaqiimatun mid toosan oo saabitatun ku sugan cala alxaqi xaqa ku sugan ka cabdillaahi bni salaam iska ilaali salaam inaad markaa shiddo waatuu odhan jiray markaa alimaamu nawowi magaca salaam yacni dhammaan waa mushaddad marka shan laga reebo kitaabkiisii irshaadka waa kii ku odhan jiray shanta laga soo reebay ee iyagu marka waxa weeye mushaddadka aan ahayn waxaa ka mid a ah cabdullaahi ibnu salaam aabbihii baa ka mid a ah. waa mukhafaf ka cabdulaahi bni salaam sida cabdulaahi bni salaam oo kale radia allaahu canhu waasxaabi iyo asxaabtiisii waxaa loo jeedaa yani markaa ciddii kale ahlu kitaabka ka mid ahayd ee iyaduna islaamtay sida cabdulahi bni salaamba u islaamay saasuu asxaabihi u yidhi yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyl waxay akhrinayaan qaa'imatun yani markaa damiirkeeda ka xaaleen ummo toosan ayaa ka mida waxay toosan yihiin yatluuna xaalay akhrinayaan aayaati illaahi aayadaha ilaahay ay akhrinayaan aanaa alleyli saacadaha habeenkii ay akhrinayaan aayadaha ilaahay ay fii saacaatihi waa saacadaha habeenkii waxaa looma jeedo habeenkii oo dhan bay ku soo wada jeedayaane waxaa laga tilmaamayaa habeenka saacadiisa wax ka mida inay akhrinayaan oo inta saacaadkii oo dhan la wada itlaaqa loo jeedaa bacdigood qaar markaa waxa weeye fiidkii akhriya qaar saqda dhexe akhriya qaar soo dhowaadka akhriya qaar in badan ka akhriya qaar eh, saacado badan akhriya iyo qaar in kooban ka akhriya mid walba wa hum yasjuduun waxay aayaadka ilaahay akhrinayaan wa hum alxaal hum iyagu yasjuduuna ay sujuudayaan bimacnaa yusalluuna ay tukanayaan yacni jumladani waa jumla xaaliyo waawgu waa waawulxaal yatluuna waawu damiirka ku suganee faacilka ah baa laga xaalaynayaa aayaadka ilaahay waxay akhrinayaan walxaal hum yasjuduuna iyaga oo sujuudaayo bimacnaa tukanaya min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli qayb ka mida salaadii baa la sheego sujuudda ah waxaana loo jeedaa salaadoo dhan waayo sujuudda gudaheeda qur'aan laguma akhriyo waata nabigu calayhi salaatu wasalaam u reebay in sujuudda gudaheeda sujuudda iyo rukuucda markaa in gudahooda qur'aan lagu akhriyo waata nabigu calayhi salaatu wasalaam u reebay saas aawadeed bay culammadu u yidhaahdeen badanka culammadu waxaa laga tilmaamaya wahum yasjuduun ay wahum yusalluun iyagoo tukanaya bacdi culammada ka midoo ah sideeda u daayay waa jiraan oo ku fasiray markaa ahlu kitaabkii hore in laga tilmaamaayo oo deedna yidhi waxaa laga yaabaa shareecadooda inay ku bannaanayd in sujuudda qur'aan lagu akhriyo sidaa qaar ku tawjiihiyeen waa jiraan laakiin wejiga horaa fiican yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri wa ya'muruuna bilmacruufi yanhawna cani lmunkar yu'minuuna waxay rumaynayaan istiinaaf iyo xaal baa labaduba ku bannaanyay in xaal laga dhigo yacni markaa jumalkan in axwaal laga dhigo iyo in istiinaaf laga dhigo istiinaafkaanu hormariyey samiin alxalabi yu'minuuna way rumaynayaan billaahi allah bay rumaynayaan walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamaday rumaynayaan yowmulaakhir waxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin saasaa yowmulaakhir loo yidhi wayamuruuna waxay amrayaan bilmacruufi wanaaggay amrayaan wayanhawna waxay reebayaan canilmunkari waxa munkarkee shareecadu diiday bay reebayaan oo dadka u diidayaan wa yusaaricuuna waxay u dheeraynayaan fi lkhayraati khayraadkay u dheeraynayaan wa ulaa'ika kuwaasi almawsuufuuna bima dukir yacni markaa lagu sifeeyey lagu sheegay ama lagu asteeyey sifooyinkaa la soo sheegay min alsaalixiin kuwoon wanaagsan bay ka mid ahaadeen wa minhum man laysuu kadalika wa laysuu min alsaalixiin wuxuu sheekhu kusii tacliiqiyo kusii daray wa minhum waxaa ka mid a ah ahlu kitaabka man laysuu kadalika cidaan saasoo kale ahayn wa min alsaalixiina saalixiintana aan ka mid ahayn marka kuwan la yidhi waa saalixiin oo waa wanaagsan yihiin waxaad garanaysaa eh, aynay ka horayso min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima waxaad garanaysaa markaa qaar kaloo aan sidaa ahayn inay jiraan bal ay yihiin badanka sida aayadda horeba aynu ku soo aragnay minhum almu'minuuna wa aksaruhum alfaasiquun qaar mu'miniina ah ka mid a ah ahlu kitaabka badankooduna faasiqiin weeye waxaynu ku soo aragnay aayadda boqol iyo toban allah waxau yidhi wamaa yafcalu min khayrin falan yukfaruuh wamaa tafcalu waxaad samaysaan iyo wamaa yafcalu ta iyo ya baa labadaba la akhriyey waynagii sheegnay kitaabka jalaalaynka waxa u asala qiraa'ada abi camar wakhtiyada qaarkoodna naafic buu markaysaga yacni ka soo qaataa qiraa'ada laakiin caasim uma asal saas aawadeed tabacaad badan oo la taabacay jalaalaynka waxay ku taabaceen yacni markaa qur'aanka naskay soo qaadanayaan inay ka dhigeen qiraa'ada caasim qiraa'ada uu horaan fasirayaana qiraa'ada caasim ma aha mar way iswaafaqayaan qiraa'ada caasim iyo qiraa'adu fasiraya marna way iskhilaafayaan saas aawadeed ta'duu hormarinaya wamaa tafcalu min khayrin falan tukfaruuh labadaba ta' la akhriyo tafcalu iyo tukfaruuh labada waa fasiraynaa wamaa tafcalu wax kastaad samaysaan maadu waa shardiyo maxaad ku garanaysaa inay shardiyo tahay ficilkii waa tan jasmisay wamaa tafcalu wax kastaad samaysaan bitaa'i taa la akhriyo ayatuha alumma ummaddiinnanay walyaa'iyo ya la akhriyo wamaa yafcalu wax kastay sameeyaan ay alummatu alqaa'ima alummatu almustaqiima ummadda toosani ay samayso min khayrin oo khayr ahaadoo khayr ku caddaaday mintu waa bayaaniyo ibhaamka maada ku jira ayay kuu bayaaminaysaa kuu caddaynaysa falan tukfaruu laydinkama qarinayo laydinkama xirmaaninayo mid laydin seejinayo ma aha bilwajhayni labada wejiba la akhriyo labada weji waa maxay waa ta'diyo ya'da falan tukfaruuh iyo falan yukfaruuh waa labada qiraa'o marka falan tukfaruuhu waxay waafaqsan tahay wamaa tafcalu wax kastaad samaysaanoo khayra ummaddiinnaney mustaqiimadee toosanay falan tukfaruuh laydinkama qadinayo sawaabkeeda iyo ajarkeeda ee waa laydinka abaalmarinayaa oo laydinka sawaabinayaa wamaa yafcalu wax kastay sameeyaan ummadda qaa'imadee mustaqiimadii ay samayso min khayrin khayr xaaluu khayr yahay ama khayr ku caddaaday falan yukfaruuhu lagama qarinayo ama lagama xirmaaninayo lagama qadinayo lama seejinayo ama lama waasiinayo ajarkiisa iyo sawaabkiisa falan tukfaruuhu bilwajhayni iyo falan yukfaruuh ay tacdamuu hawaabahu falan tacdamuu hawaabahu hawaabkiisa waayi maysaan bal tujaazuuna calayhi waa laydinka abaalmarinaya marka falan tukfaruuhu ay falan tuxramuu hawaabahu hawaabkiisa laydinkama qadinayo laydinkama xirmaaninayo marka hawaabkii inuu lumo oo la waayo ajarkii ayaa oo laga qadiyo ayaa kufri lagu itlaaqa kufri lagu ilaaqay marka kufriga waxaa la tadmiiniyey hadda macnihii xirmaanka saas aawadeed baa laba mafcuul loo siiyey ila mafcuulkii koowaad wuxuu noqday naa'ib faacil buu noqdo ficilka muqayaru siiqa ah waawu damiirku waa naa'ib faacil dee mafcuulkii koowaad buu ahaan jiraye hadda waxa markaa uu isu bedelay maadaama ficilkii muqayaru siiqa laga dhigay naa'ib faacil buu noqday mafcuulkii labaadna waa kan hadaa markaa sidaasuu labada mafcuul u qaatay ficilkani oo tadmiin baa ku jira faacilkii baa la xadfay falan tukfaruuhu laydinkama xirmaaninayo laydinkama qadinayo laydima seejinayo ay tacdamuu ay falan tacdamuu yacni wuxuu fasirayaa ficilka keliya muxuu lantii ugu dari waayey ikhtisaar buu uga jeedaa uu gaabinayo hadalka ya waa inaad garataa ficilka keliyuu kuu fasiro eh, tukfaruuhu ah oo sawaabna qadaray oo damiirkii u idaafeeyey marka waxa weeye lanta waxaad ka garanaysaa hadalka uu fasirayo waxay ka dhigan tahay falan tacdamuu sawaabahu sawaabkiisa waayi maysaan falan tuxramuu baa ka fiicnayd inuu cabbiro sababtu waxay tahay yacni ficilka uu fasiraya oo muqayaru siiqo kanuu ku fasirayna muqayaru siiqo maahe wuxuu u dhigan yahay yacni marka faacil buu u binaysan yahay kaas horena mafcuul buu u binaysnaa marka mafcuul mid u binaysan la sheegaayo ta kale cadima yacdamu waxay qaadataa hal mafcuul keliya ayay qaadataa halka kafarada markaysaa u keenay ee xirmaanka la macnahay laba mafcuul ay qaadan lahayd laakiin mid hadda naa'ib faacil isu bedelay markuu mughayru siiqa noqday marka falan tuxramu hawaabahu marka la yidhaahdo yacni lakaana axsan waxay noqon lahayd mid marka waxawe yani ka fiican yani laakiin macnaha ayuu ka eegay marka xalligani xalli icraab ma aha yani marka xaggaa laga eego ee waa xallu macna bal tujaazuuna calayhi waa laydinka abaalmarinaya wallahu caliimun bilmuttaqiin allah waa u cilmi badan yahay bilmuttaqiina kuwa allah ka baqanaaya cilmiga ilaahayna waxaa ka laazimaya ka dhalanaya yani markaa sawaab iyo jazaa ka dhalanaya ina aladiina kafaruu lan tughniya canhum amwaaluhum ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lam tughniya canhum kama daafacayso ama kama anfacayso xaggooda tadfaca canhum ay lan tadfaca canhum kama daafacayso oo kama celinayso yaga xaggooda amwaaluhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu toonna min allaahi ay min cadaabihi cadaabka ilaahay kama daafacayso shay-an waxba shay-an waxay ka naa'ib noqotaa marar badan masderkay ka naa'ib noqotaa masdarka ayay ka naa'ib noqotaa yacni wax marka ay ka daafacaysaa inaba ma jirto aghnaa yugnii ighnaa'an waxaa laga keenay min alghanaa ayaa laga keenay hanaa marka hore waxa la yidhaha nafcigaa la yidhahdaa aghnaana waa anfacay weeye shanqiidigaha waa kii yidhi wadiddu faqrin ka ilan wa ka saxaab annafcu waalmutribu aydan ka kitaab wa ka fatan iqaamatun wa ka huna jamcun ligunyatin lima bihi alghina wuxuu yidhi wadiddu faqrin wuxuu kala sheegayaa maaddadan baa dhowr dabdi oo kala duwan baa loo xarakeeyaa markaasaa macnuhu kala bedelaadaa waxaa kala jira hina iyo hanaa iyo hinaa iyo hunan iyo hanan intii buu ku kala sheegayaa laba bayd ku cabbira markaasuu wuxuu yidhi ta faqriga kullidiga ah wadiddu faqrin ka ilan waa ka saxaab ta faqriga kullidiga ah waxaa la yidhaahdaa ila ayay la wasni tahay ilan haddaad ka dhigto markaysaga tii nicmada ahayd ee isimka ahayd ama ka ila haddaad ka dhigto sidii tii markaa waxaa weeye yacni xarafka ahayd eh, yani mufradu aalaa waa ilan markaa ta waxa weeye faqriga kullidiga waa qine waa haninimade ilan bay la wasni tahay hinan iyo ilan waa isku wasni waa mid waa khaniinimo taas wa ka saxaab eh, annafcu saxaabna waxa la wasni ah ta saxaab la wasniga ahina waa waxtarka hanaa' baa la yidhaahdaa waa saxaab bay la wasni tahay waa hanaa waa tan markaa aghnaa yugnii hamza la geliyo waxaa laga dhigay afcala baa laga dhigay waa yani maaddadii weeye hanaagaasaa laga keenay bixadfi zawaa'id hmm. waalmudribu aydan ka kitaab ta marka waxa weeye heesahae wax markaa yacni farax gelisa kulaha yacni kitaab bay la wasni tahay yacni ghinaa baa iyada la yidhahdaa ghinaa ayaa la yidhahdaa wa kafatan iqaamatun ta fataa la wasniga ah iqaama weeye kaan lam tahna bilamsi haniya yanaa hanan qur'aankaasoo kuma imin kaan lam tahna bilamsi yacni sidii shalay midaan jirin bay la mid taho aan markaysagaa sugnayn ya marka taana waxa weeye fatan bay la wasni tahay waxa weeye waa haniya yanaa hanan waa baabu farixa markaysaga oo kale weeye waa wuxuu sheegay waxa yani wakafatan iqaamatun wakahuna jamcun ligunyatin lima bihi lghuna taasi mastarkiyadu maahe wuxuu leeyahay markaysaga yani waxa haninimadu ku xasisho ee la haystee markaysaa markaa xoolaha ah ee badan yagana waxaa lagu jamciyaa waa jamac markaysaga iyadu weeyi oo markaysaa hunaa bay la wasni tahay waa hunyatun hunan calaa kulli xaal waxaynu ujeednaa kelmaddan lan tugniya lan tanfaca ayaa maaddadu marka hore asal ahaan marka kama anfacayso iyaga xaggooda waxba kama tarayso bimacnaa kama daafacaysa la macno tahay saasuu kuugu fasiray lan tadfaca lan tughniya canhum iyaga xaggooda ka daafici mayso amwaaluhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu toonna min allaahi ay min cadaab illaahi cadaabka ilaahay xaggiisa shayan waxba kama daafacayso ay inaaan yani dafcan kama daafacayso ama inaaan wa khasahumaa xoolaha iyo ubadka wuxuu u soo gaar yeelay bidikri sheegista loogu gaar yeelay lianna alinsaana yadfacu can nafsihi taaratan bifidaa'i ilmaali waayo qofku waxyaalaha dhibaatooyinka mar wuxuu iskaga daafacaa xoolihiis ayuu iskaga daafacaa wa taaratan bilisticaanati bilawlaadi mar kalena wuxuu iskaga daafacaa inuu ubadka kaashado ayuu iskaga daafacaa marka waxa weeye caadadu maadaamay sidaas ku dareertay oo waxyaalaha shadaa'idda ah wax ka mida markaysagaa maalka la ysku furto oo layskaga daafaco ayaa xoolihii la sheegay marna ubadka laysku daafaco marka dee aakhiro yacni ubad iyo xoolatoonna qofka markaysaa markaa cadaabka ilaahay ka daafici maayaan ciddii gaalnimo ku dhimatay cid wax u taraysaa ma jirto ya cid wax u taraysaa ma jirto wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum yagu fiiha naarta gudaheeday yihiin khaaliduuna qaar ku waaraaya allah waxau yidhi masalu maa yunfiquuna fi hadihi alxayaati addunya ka masali riixin fiiha sirun asaabat xarfa qowm mahalu maa yunfiquuna waxay baxsanayaan sifadoodu iyo tusaalahoodu waxay gaaladu baxsanayaan iyo munaafiqiintu tusaalaheedu iyo yacni markaa sifadeedu fii hadihi alxayaati adunyaa noloshan adduunyo gudaheeda ay ku baxsanayaan ka masali riixin waa sidii markaa dabayl oo kale weeye dabayshaasoo fiiha sirun ay ku sugan tahay yacni markaa qabow aad u daran oo gabadani uu ku sugan yahay ama sir weji labaad yacni markaa fiiha sirun uu ku sugan yahay kul marka iyo hanfi uu ku sugan yahay wax gubaya dabayshaasoo asaabat haleeshay xarsa qawmin yacnii qolo beertood haleeshay qowmkaasoo dalamuu dulmiyoo ku xadgudbay anfusahum nafahooda fa ahlakathu dabadna ay halaagtay ay baabi'iso shuf ka dhigtay wamaa dalamahum allaahu ilaahay ma dulmiyin oo wax xadgudub iyo dulmiya ilaahay kuma samayn walaakin anfusahum yadlimuun ha yeeshee nafahooday dulmiyeenoo ku xadgudbeen allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii gaalnimo ku dhimataa wax allo waxay baxsadeen ee xoola ah waxay u tarayaan inay jirin xoolahaasina aakhiro aynay anfacayn xataa hadday sadaqad iyo biri iyo yacni samafalis iyo ay uga jeedeen waxay u tarayaan ma jiro gaalnimada ayaa burinaysaa wax allo waxay u taraysaa ma jirto qur-aankana mawaadic kala duduwan baa laynoogu sheegay mar laynoogu tusaaleeyo sidii waxa weeye markaa acmaasha gaaladu ay samaynayaan inay ka dhigan tahay karamaadin ishtadat bihi riixu fii yowmin caasif sidii waxa weeye markaa dambas ay ku dhabatay dabayl ay ku dhabatay maalin dabayshu aad u dhacayso oo dabeedna markaysa marka eber ay ka dhigtay wixii oo dhan waa qaaday saasoo kale ah nafci darraanta ay ka dhigantay mar waxaa laynoogu tusaaleeyaa inay acmaasha gaaladu ka dhigan tahay ka saraabin biqiicatin yacni marka waxa sidii dhalanteed oo kale inay ka dhigan tahay oo meel bannaan ku sugan mar waxaa laynoogu tusaaleeyaa inay ka dhigan tahay mugdiyaal inay ka dhigan tahay oo waxaweeye mawjadaha markaysaga badda gudaheeda qof ku sugan oo kale oo mugdiyaashii markaa mawjadaha markaysaga baddae kala sarreeya ee hirbahir ka sarreeyo iyo kii habeenkii yani markaa goortii habeen noqotay kullu dalik dulumaatun bacduha fawqa bacdin ida akhraja yadahu lam yakad yaraaha yacni tusaalayaal badan oo kala duwan baa laynoo sheegay wuxuu kaloo allah yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura yacni waxaanu markaa doonnay wix alle wixii camal ay sameeyeen ayaannu markaa intaannu u qasadnaan waxaannu ka yeelay markaa sidii boodh la firdhiyo kaleanu ka dhignay cadi bnu xaatim waa kaa nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah xadiiska imaam axmed uu soo wariyey musnadkiisa ina abii kaana yafcalu wa yafcal aabbahay waxyaalo badan buu samayn jiray oo deeqsinimo ah ya waa ninkii deeqda markaysagaa ku sheeganaa ay carabtu odhan jireen asakhaau xaatim deeqi waa xaatim bay odhan jireen deeqi waa deeqda xaatim asakhaau xaatim waxaa loo jeedaa asakhaau sakhaau xaatim kaannahu daatadii deeqda uu yahay ayay isagii ku qabreen intay macnihii sheegeen bay daatada markaysaa kaga khabreen asakhaau xaatim laakiin tawjiihu wuxuu yahay yani mubaalaqa ahaan baa sidaa loo yidhi asakhaau sakhaau xaatim bay u noqonaysaa macnuhu yacni deeqi waa xaatim deeqi waa deeqda xaatim saasay ka dhigantay inna abii kaana yafcal wayafcal aabbahay wuxuu samayn jiray waxyaalo badan buu samayn jiray oo deeqsinimo ayuu samayn jiray waxaasi waxba ma u tarayaan wax ka anfacayaa ma jiraan nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam inna abaaka araada amran fa adrakah aabbaha arrin buu doonay arrinkuu doonayna waa haleelay waa helay arrinkuu doonay waa maxay waa magac yaa inuu magac yeeshuu doonay magiciina waa helay magiciina waa helay marka waxa uu samaynaayey dee iimaanna kuma samayn ilaahay dartiina uma samayn wuxuu u sameeyey yacni magac markaa waxa weeye yeelo ayuu u sameeyey waari mayse warha kaa hadho ya magacdoon buu ahaa qofku hadduu gaalnimo ku dhinto yacni waxa uu sameeyaa ma anfacayaan waxba u tari maayo nebiga waxaa kaloo la weydiiyey xadiiska waxaa uu quweynaya sheekh albaani xadiis kaloo saxiixa ku sugan caaisha nebiga waxay weydiisay cabdullahi ibnu judcaan ninkii loodhan jiray isaguna deeqda aadka ugu sheeganaa ayay waxay tii yaa rasuul allah ninkaasi waxa weeye ashyaaduu samayn jiray hadday tahay qaraabo xidhiidhin hadday tahay addoommo la xoreeyo hadday tahay sadaqad waxaa wax ma ka anfacayaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu lam yaqul yowman rabbi gfir lii khatii'atii yowma addiin xadiisku saxiixuu ku sugan yahy maalin maalmaha ka mida ma odhan ilaahu dembigayga dhaaf calaa kulli xaal markuu qofku iimaan waayo gaalnimo ku dhinto wax allo wuxuu sameeyaa waxay u tarayaan ma jirto ya waxay u tarayaan ma jirto gaalnimada ayaa burinaysa camal oo dhan walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun allah waxau yidhi masalu maa yunfiquuna fi hadihi alxayaati addunya masalu maa yunfiquuna ay sifatu maa yunfiquuna sifada waxay baxsanayaan ay ilkufaaru gaaladu ay baxsanayaan waa uu damiirku ku fasirayaa cidday ku dhacayso gaalo oo dhan yadaan la kala qaadin hadday ahlu kitaab yihiin iyo hadday mushrikiin yihiin hadday kufaar asliyiina yihiin iyo hadday yihiin kufaar murtadiina oo markaysagaa diinka islaamka ku sugnaan jiray oo ka baxay oo gaalnimada ku dhintay gaalo oo dhan sifada wixii ay baxsadeen fii hadihi alxayaati adunyaa fii haadihi tan gudaheeda ay ku baxsadeen alxayaati dunyaa nolosha adduunyada ah fii cadaawati nabiyi sala allahu alayh wasalam colaadda nebi maxamed waxay xoolay ku bixiyeen colaadda nebi maxamed ay la colloobayaan wixii ay ku bixiyeen aw sadaqatin ama wixii sadaqaday bixiyeen wa naxwiha iyo waxa la midka ah farqi waxaan kala lahayn waxa ay bixinayeen hadday markaa nebiga iyo diinta kula dagaalamayeen iyo hadday markaa waxa ay bixinayeen uga jeedeen yacni markaa samafal iyo ixsaan iyo cid inay taakuleeyaan iyo qaraabo inay xidhiidhiyaan iyo cid inay wax ku sadaqadaystaan yacni labadii isku meel baa lagu gowracay maaragtaa tii hore wuxuu yidhi fii cadaawati nabiy sala allahu alay wasalam tii labaadna wuxuu yidhi aw sadaqatin wa naxwihaa wixii mar wax qurbo noqon lahaa iyo cibaado haddii ay muminiin ahaan lahaayeen noocay doonaanba ha noqdeen wax alla waxay baxsadeen yaa oo noloshan adduunyada gudaheeda ku baxsadeen ka masali riixin dabayl sifadoodoo kaley ahaatay dabayshaasoo fiiha sirun ay ku sugan tahay kul uu ku sugan yahay iyo hanfi xarun aw bardun shadiidun labadaba waa lagu fasira bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen yani markaa kulkay ku fasireen waa dabayl hanfi leh oo kulul oo waxgubaysa aw bardun shadiidun ama qabow daran uu ku sugan yaho gabadana ah ayaa ku sugan oo beeraha markaysaga qabowga darani u agubaa xataa meesha qabowgu aadka u daran yahay yani qofku wuxuu jidhkiisa ka dareemayaa sidii markaysa marka waxaan yani kul oo kale waxaad moodo yani meelaha markaysa marka waxaa jidhka daldaloola sidii wax markaysaga kulgelayoo kale ayuu markaysa waxa noqonaya marka waxa weeye yani qabowgu dee siduu kulku wax u dhibaateeyo u dhibaateeyaa saas aawadeed baa naartu leedahay qayb aad u qabow oo qabowgeedu teendhaaf yahay hmm. beerahana qabowgu waa gubaa asaabat xara qowm dabayshaasoo asaabat haleeshay xarsa qawmin ay zarca qawmin qolo beertood haleeshay iyo saracood dalamuu anfusahum qowmkaasoo dalamuu dulmiyey qowmkaa laga sifaynaya jumlada dalamuu dulmiyey oo ku xadgudbay anfusahum nafahooda bilkufri waalmacsiyati waxay ugu xadgudbeen yacni kufri gaalnimo iyo walmacsiyati iyo macsi bay markaa ugu xadgudbeen gaalnimo iyo macsi faahlakathu markaasay halaagtay beertii marka siyaaqu wuxuu egyahay kaannahu dabaysha lagu shabahayo waxaase loo jeedaa zarca qola beeratay ee dabayshaa baabi'inaysaa ee kulul ama markaa qabowgeedu daran yahay yacni markaa dabeedna beertii sidaa ku gubanaysa ku halaagsamayso beertaa halaagsantoo kale ayaa camalkoodu la mid yahay iyo waxay baxsadeen iyo sadaqaadkoodiiyo wixii ay bixiyeen oo dhami taasay markaa la mid marka waxaa ka dhigan dabayshaa hanfiga leh wax gubaysa waxaa ka dhigan kufriga iyo gaalnimada ay la yimaadeen haddamaarta waxay bixiyeenna waxaa ka dhigan beerta marka waxa weeye ayaa ka dhigan marka sida waxa weeye marka dabaysha iyo hanfigaas kululi ama dabaysha aadka u qaboobi ay beerta u gubaysoo kale ayaa markaa gaalnimaduna camalkoodii iyo sadaqaadkoodii iyo waxay baxsadeen ay u baabi'inaysaa dabeedna eber ay noqonaysa falam yantaficuu bihi kumay intifaacin zarcoodii fakadalika nafaqaatuhum daahibatun laa yantaficuuna biha saasoo kalea waxay baxsadeenna ay u tegaysaa oo u baaba'aysaa oo aynay ugu intifaacayn ya waxay waayayaan markay ugu baahida badan yihin wamaa dalamahum allahu ilaahay ma dulmiin bidayaaci nafaqaatihim nafaqaadkoodii waxay baxsadeen inay lumeen oo ay bureen ilaahay kuma dulmiin walaakin anfusahum yadlimuun ha yeeshe nafahooda ayay markaa dulmiyeen yani yadlimuun waxaa looga cabiray mudaarica yacni markaa sidii wax hadda dhacayo oo kale ayaa markaa laga cabiray waxay ku dulminayaan bilkufri lmuujibi lidayaaciha kufriga markaa sababaya waajibinaya bilkufri lmuujibi jiimka waa la hoos dhigaya bilkufri lmuujibi kufriga waajibinaya bimacnaa sababaya muujib iyo musabib waa isla macni kufriga sababaya ama waajibinaya lidayaacihaa lumitaanka markaysaa markaa acmaashooda iyo nafaqaadkooda ay lumaan hmm. daaca dayaacan baa la yidhahdaa allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu ha ka yeelannina bitaanatan saaxiib hoosaado min duunikum cidaan idinka ahayn ha ka dhigannina saaxiib hoosaado laa ya'luunakum khabaala laa ya'luunakum kama gaabinayaan khabaalan yacnii markaa fasahaadin iyo kharibaad ka gaabin maayaan maxa bannaan istinaafi laga dhigo iyo in markaa sifo laga dhigo labadoo bannaan wadduu maa canidtum wadduu waxay jeclaysteen oo tamanniyeen maa canidtum ay canatakum dhibaatadiin iyo waxa markaa idin dhibaaya ayay markaa jeclaysteen oo gaalada iyo munaafiqiintu ay jecel yihiin qad badat albagdaa'u min afwaahihim waxay sidaa jeclaysteen qad badat xaal ay markaa muuqatay albagdaau cadhada iyo colaaddu ay ka muuqato ka daahirtay min afwaahihim afafkooda ay ka daahirto ka muuqatay wamaa tukhfii suduuruhum akbar wamaa ay waladii kii tukhfii ay qarinayso tukhfiihi ay qarinayso suduuruhum laabahoodu akbaru ayaa ka weynaansha badan waxa ka muuqday markaa afafkooda ka muuqda ka daahiray qad bayanna lakum alaayaat xaqiiqe waa idin caddaynay idinka alaayaati aayadaha in kuntum tacqiluun haddaad tihiin qaar fahmaaya oo garanaya haddaad tihiin waaynu idin caddaynay ee markaysa markaa yacni markaa ku cibro qaato raaca haa antum ulaa'i tuxibbuunahum haa antum idinku aad waa litambiih antum idinku ulaa'i ayaa ulaa'i kuwii naasow waa munaada xarfunidaagaa loo qadarayaa tuxibbuunahum waa jeceshiin gaalada walaa yuxibbuunakum idinma jecla yagu waxaad jeceshiin walxaal laa yuxibbuunakum ayna idin jeclayn wa tu'minuuna waa rumaynaysaan bilkitaabi kulli kitaabka dhammaantii baa rumaynaysaan yaguma rumaynayaan baa macnuhu u dhacaya wa idaa laquukum markay idinla kulmaan qaaluu waxay odhanayaan waa jawaabtii idaada aamanna waa rumaynay odhanayaan waa maquululqawlkii wa idaa khalow markay gaar noqdaan oo kuwooda kale ay yacni u gaar noqdaan iyagu isu gaar noqdaan mu'miniintii ka qarsoomaan oo ka tagaan cadduu calaykum alanaamila min alghayd cadduu waxay qaniinayaan calaykum idinka waxay idiin qaniinayaan nacaybka idin necab yihiin ee idiin ciil qabaan alanaamira faraha cadhadooday qaniinayaan min alghaydi waxay la qaniinayaan min ajli alghayd cadho daraaddeed bay la qaniinayaan faraha iskogoosanayaan waa idin cil cuneen qul waxaad tidhaahdaa waxaad ku tidhaahdaa muutuu bihaydikum muutuu dhinta bihaydikum cadhadiinna xaalaa ku dheehantihin dhinta ama sababta cadhadiinna ku dhinta ama fii haydikum ba'da la yidhaha darfiyo in la yidhaahdo waa musaaxabo iyo ilah waa saabiyo iyo ilah waa darfiyo bihaydikum sababta caradiina ku dhinta ama xaala cadhadiinna ku dheehantiin dhinta ama cadhadiinna gudaheeda ku dhinta ina allaha allaha caliimun waa u cilmi badan yaho u aqoon badan yahay bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibkaa in tamsaskum xasanatun tasu'hum in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun wanaag hadduu idin haleelo nicmo barwaaqo ladnaan amni nabadgelyo yacni waa xasano kasta wax kastoo markaa xasano ah tasu'hum way murugo gelinaysaa waa ka xumaanayaan wa in tusibkum hadday idin haleesho sayi'atun xumaani hadday abaar tahay hadday colaad tahay hadday dhibaato tahay hadday faqri tahay hadday musiibo tahay hadday markaa zalzaal tahay hadday markaa yani wax kasta oo dhib ah oo idin haleela ayu sayi'a yafraxuu biha way ku farxayaan wain tasbiruu haddii aad sabirtaan wa tattaquu allah ka baqataan laa yadurukum kayduhum shay'a laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum dhagartoodu shay-an waxba idin yeeli mayso shay-an waxay ka naa'ib tahay masderkiio yacnii darran bay ka dhigan tahay laa yadurukum kayduhum darran bay ka dhigan tahay ama dararan wax dhibaataa idinma dhibaataynayo dhagartoodu waxba idin yeeli ina allaha allah bimaa yacmaluuna muxiita waxay samaynayaan waa mid markaa aqoon ahaan ku koobay iyo cilmi ahaan ku koobay yacni tahdiid iyo hanjabaad baa ku jirta wuu ka abaalmarinaya waa ka jazaynaya waa ku ciqaabaya macnuhu dhacaya lan tughniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum hore horeynu soo marray oo innagii nidhi ruux hadduu gaalnimo ku dhinto cid wax u taraysaa ma jirto marka taqyiidkan lagu qayday xoolaha iyo ubadka lagama qaadanayo mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo mafhuum mukhaalafa lagama qaadanayo sabab baa loogu gaar yeelay oo ghaaliban waxaa la ysku daafaco adduunyada shayguna hadduu markaysaga calaa sabiil haalib hadduu waafaqsan yahay mafhuum mukhaalafo lagama qaato waa midda labaadee mafhuumu laqab weeye oo shaygu hadduu markaysaa mafhuumu laqab yahayna mafhuum male marka waxa weeye labadan waa la soo gaar yeelay waxaa laga tilmaamayaa wax wax u taraya ma jiro laa xoolo walaa ubad walaa wax kale wax wax u taraya ma jiro ee marlayba waxay yihiin asxaabu naarta ku waaray aayaddan ilaahay wuxuu ugu yeedhay muminiinta magaca iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum magaca iimaankaa loogu yeedhay atuu cabdulahi bn mascuud yidhi ida samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu faarci samcak haddaad maqasho ilaahay oo odhanaaya yaa ayuha aladiina aamanuu dhegtaada raarici waayo ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa lagaa reebayaa amar ama nahyi baa daba yaal ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa lagaa reebaya lagaa nahyaya oo lagaga digaya hadda nahyigii baa daba yaala laa tattakhiduu bitaanata min duunikum yacnii gaaladii inaan laga dhigan saaxiib hoosaad waxaa laynaga reebayaa saaxiibba in laga dhigtaa laynaga reebaya bitaanada asal ahaan waxaa la yidhahdaa marada jidhka xigtaa la yidhahdaa bitaana maryaha xagga hoose laga gashado ama garan ha noqdo iyo sangalaydh ama surwaal markaysaa markaa hoose ha noqdo ama wax la midka maryaha jidhka xiga ee ku dheggan aan xagga sare soo marsanayn baa bitaanada la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa yacni saaxiibbo yacni ay isku dheggan tihiin oo yacni sida marada jidhkaaga soo xigto oo kale ku ah ya yacni markaa saasoo kale ha ka dhiganina oo markaa waxa weye waxba idaan ka qarsan qofku marada jidhkiisa xigta wax ma ka qarsanayaa hadday indha yeelan lahayd wax ma ka qarsoonaan lahaayeen jidhkiisii baabay xigtaa yacni saaxiibbo caynkaasoo kale ha ka dhiganna bitaanada taasaa la yidhahdaa waa cidda saaxiibka laga dhigta ee sirta laysku qarsado saasaa loo isticaaraysto oo loo soo qaato laa tattakhiduu bitaanata min duunikum gaaloo dhan baa la diidayaa in saaxiibba laga dhigto oo sirta markaysa markaa waxaan yani lagu qarsado waa in la ogaadaa si kastuu gaalku isugu kaa bihinbihiyo si kastuu marka waxa weeye eh, kuu sameeyo tamalluq iyo marka waxa weeye isjeclaysiin iyo afmacaan uu kuula yimaado kollay marnaba kuma jecla kamana raalli ahaa walan tarda canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum allah wuxuu idhi kaama raalli noqonayso yahuud iyo nasaara ilaa aad diinkooda raacdo diintooda markaad raacdunbay kaa raalli noqonayaan inta ka horraysa kaama raalli noqonayaan marka saas aawadeed waa in sharkooda laga taxadiraa layska ilaaliyaa oo marnaba saaxiibba'aan laga dhigan waa in la ogaadaa mar walba shar iyo fasaad inay kula doonayaan khayr inay la jeclayn ee shar inayla doonayaan o la jecel yihiin waa in la ogaadaa maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli ilkitaabi walaalmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum yacnii allah wuxuu inoo sheegay ma jecla gaalada ahlu kitaabka iyo mushrikiintu toonna in xagga rabbi khayr laydinka soo dejiyo iska daa khayr iyagu idin siiyaa khayr xagga rabbi in laydinka siiyo xataa ma jecla ya maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum min khayrin waxaa soo gelaya ayu khayr waa nakira fii siyaaqi nafyi hadalka ka horeeyaa waxaa ka horeeya oo markaysaa baa ka horeeya maa yawaddu maad waa naafiyo yacnii ahlu kitaabku ma jecla xagga rabbi in laydinka soo dejiyo min khayrin innaba wax khayraa ayan kaan hadday roob iyo barwaaqo tahay hadday amni iyo nabadgelyo tahay hadday markaa tahay yacnii waxbaba wax khayra xagga rabbi in laydinka siiyo ma jecla iska dayagu waxay idin taraan oo haddii laga sooto wakhtiyada qaarkood beledada islaamka qaar laga yaabo inay ama caawiyaan ama wax u taraan waxaa loodhanayaa taasi waa masaalix wax ka weyn bay ku doonayaan yani nimankani jacaylay jecel yihiin yacni uma siinayaan muslimiin jacaylay jecel yihiin wax u siin maayaan waxay u siinayaan wax ka weyn inay kaga ugaadhsanayaan oo kaga doonayaan oo khayraadkooda doonaya inay ku gurtaan iyaga ay doonayaan inay ku iibsadaan ay doonayaan markaysa marka waxaan yani wax ka badan macaadintoodiiyo waxooda inay la soo baxaanoo markaysa waxa qaataan ya marka waa min baabi badli alqaliil lixusuuli nafci alkasiir wax yar baa la bixinayaa waxaana lagu doonayaa wax weyn in lagu helo ayaa lagu doonaya marka waxa weeye siday u bixinayaan waa saas yadaa weeye waa sidaas weeyaan wadduu maa canitum dhibaatadiinnay jecel yihiin iyo dhibtiinna hadday xataa iska dhigaan dhibaatadayna ka xun yihiin waa munaafaqaynayaan muuqaalkay saa muujinayaan ya iyagoo iska isu muujinaya inay ka xun yihiin dhibaatada bay hoostana kaga faraxsan yihiin markay waxa weeye gaar isu noqdaanna ay farxaddooda markaysa markaa xoo muujisanayaan haakada wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim nacaybka iyo colaadda wuxuu ka daahiro ka muuqday afafkooda hadday tahay yacni cayda iyo dhaleecaynta iyo nacaybka iyo colaadda ay markaysaa sheegayaan iyo waxay damacsan yihiin xataa waxay sameeyaan markaysaga waxa gaaladu wakhtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa marka hore wuxuu weli aanu dhicin inay qariyaan marka dambe ay siday doonayeen ugu dhacdaan baa laga yaabaa inay wax walba iska qirtaan ya marar badan bay caynkaas sameeyaan marka hore waxbay muujinayaan oo ay muujisanayaan waxaynay qarinayaan waxay doonayaan bay qarinayaan marka dambe shay waliba siduu doonayay u dhaco ayay sheegayaan mukhaad bay ahaydoo saaya saaya saasay ahayd haddama aragta kii markaa murtadka ahaa ee markaysaa obama waa kii ku faanay rabiiculcarabi anaa ka dambeeyey oo sameeyey yani waddannadii la burburiyey ee markaysa markaa waxaan yani eh, fawdada laga dhigay hadday liibiya tahay iyo hadday tunis tahay iyo hadday markaysa markaa khayrkee tahay ana markaysa marka waxaan waa waxyaal injaaskan sameeye ka mid tahay buuri waa markay dhacday dabadeed haddamaarta ciraaq marka waxbayna ay duminayeene baabi'inayeen waxay dadka u sheegayeenoo lahaayeen ninkani markaysa waxa nucliyar buu markaysa marka haystaa waxaanu markaysa waxaa samaynayaa waxaanu ka dambeeyey nucliyar buu haystaa markay wax walba siday doonayeen ugu dhaceen akhiiran markii dambe markaysa marka iska qirteen oo yidhahdeen waa garanayna inaan waxba haysan laakiin waxaanu doonaynay kunka sano yani waxa weeye sunnigii dhulkan haystay inaannu ka qaadno shiicada gacanta u gelino ayaanu uga dan lahayn ya muraadkaygu saasu ahaa muraadkaygu saasu ahaa marka waxay doonayaan markay u xasilaan marka dambe waxay doonaan bay iska odhanayaan marka nacayb aad iyo aad u daran bay muslimiinta necab yihiin laakiin nacas waxa ah qofka moodo gaala inay jeceshahay ee yidhahda gaaladaanu saaxiibba nahay ama qayb gaalada ka mid a ah. ya ayaan darro waxaa ah in gaalo la yidhaahdo saaxiibbaanu nahay gaaladaasoo markaysaa markaa cadowgooda cadowgayaga ah ya yacni marka in caynkaa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay arrin khatara weeye waa arrin khatara yacni markaa weeye allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey laa tattakhiduu ha yeelanina bitaanatan saaxiibba ha yeelanina asfiyaa'a tutlicuunahum yacni qaar marka waxa weeye yacni markaa saaxiibba ah oo saaxiib hoosaadda ah oo tutlicuunahum aad taalacsiinaysaan oo tusaysaan calaa sirikum yacni sirtiinna aad tusaysaan oo taalacsiinaysaan min duunikum idinka kayrkiina ha ka yeelanina saaxiibba ha ka dhiganina waxa bannaan bitaanatan in mafcuulkii koowaad laga dhigo min duunikum markaa mutacallaqeedana laga dhigo mafcuulkii labaad marka idinka cidaan ahayn ha ka dhigannina bitaano ha ka dhigannina weji labaad laa tattakhiduu ha ka yeelanina ay laa tattakhiduuhun oo gaalada loo celinaayo mafcuulkii koowaad la qadarayo bitaanatan saaxiib hoosaadda ha ka dhiganina gaalada bitaanadaasoo min duunikum kaa'inatan min duunikum yacni sifo markaa laga dhigo saaxiib hoosaadadaasoo yani idinka kayrkiin ahaatay ay hayrikum qaar waxay dabdiyeen tabacaadka qaarkooda muxaqaqa hayrakum bay markaysaa dabdiyeen waana yani markaa halada ma saxna hayrakum ma aha min duunikum waxaa loo jeedaa ay min hayrikum sida markaa cibaarada samiil xalabi uu leeyahay kaainatan min hayrikum marka fa yatacallaqu bimaxduufin ay kaainatan min hayrikum yani gaalada ha ka dhiganina bitaanatan saaxiiba ha ka dhiganina oo waxaad qadartay mafcuulkii koowaad laa tattakhidu ay laa tattakhiduuhum ha ka dhiganina gaalada bitaanatan saaxiiba hoosaadda ha ka dhiganina bitaanadaasoo min duunikum ay min hayrikum kaa'inatan min hayrikum idinka hayrkiin ahaatay oo min alyahuudi yahuuda waalnasaara iyo kristaana waalmunaafiqiina iyo munaafiqiina laa ya'luunakum khabaala waxa bannaan istinaaf iyo sifo labaad inaad ka dhigto saaxiib oosaadadaasoo laa ya'luunakum khabaala ama jumlo cusub aad ka dhigto laa ya'luunakum kama gaabinayaan khabaalan ay fii khabaalin fasaad iyo kharribaad inay sameeyaan ka gaabin maayaan ee waa ku dadaalayaan nusiba calaa nasci alkhaafid waxaa lagu nasbiyey yacni markaa xarafkii wax jarayey in la gooyey xarfujarka marka la gooyo qiyaasku wuxuu keensanayaa in la nasbiyo in la nasbiyo keensanaya marka waxaa lagu nasbiyaa la yidhaha nasculkhaafid baa lagu nasbiyey nasculkhaafid ayaa lagu nasbiyey in iyadoo markaa xarafkii wax jarayey la gooyey la nasbin waaye jarka loo baaqi yeelaa qur'aanka kuma timaado ee shaadnimay ugu timaadaa carabiyada hmm. siduu shaacirka yidhi ashaarat kulaybin bilakufi alasaabicu ashaarat kulaybin ay ilaa kulaybin waa samaaciyo qiyaas intuu gooyey markaa yacni xarafkii ayaa jarkii la baaqi yeelay laakiin qiyaasku waa maxay waa in la nasbiyo nusiba calaa nasci alkhaafid waxaa lagu nasbiyey yani markaa khaafidkii yani jaarkii wax jarayey in la gooyey in la siibay bimacnaa in la xadfay calaa xadfi iljaari baa laga tilmaamaya ay laa yuqasiruuna juhdahum kama gaabinayaan yani markaa juhdigooda iyo dadaalkooda lakum idinkaa idinkula dadaalayaan filfasaadi fasaadka idinkula dadaalayaan khabaalku waa fasaadka wadduu waxay jeclaysteen tamannaw waxay tamaniyeen tamannuu odhan waayo tamannaa buu ahaa oo alif baa ka dambeeyey marka yani aakhirka marka la xadfo iltiqaa saakinaynka loo xadfo waa in marka fatxadii loo baaqi yeelaa tamannow wadduu waxay jeclayseen tamannaw waxay tamaniyeen maa canidtum ay canatakum wuxuu ku tilmaamayaa maadu inay masderiye taho yacni yadiyo ficilka ka dambeeye masder laga dhalaalinayo canatakum mashaqadiinna iyo dhibaatadiinnay jeclaysteenoo tamaniyeen wahuwa huwa shiddatu darar canadkana waxaa la yidhaahdaa dhibaatada daran baa la yidhahdaa dalika liman khashiya alcanata minkum marka canadku waa mashaqada iyo dhibaatada weeye shiddat darar buu sheikhu ka cabira qad badat albaqdaa'u min afwaahihim qad badat xaqiiqee way daahirto way muuqatay daharat albaqdaa'u nacaybkii colaaddu alcadaawatu lakum colaadda idinka idin qabaana idinla col yihiin min afwaahihim afafkooda ayay ka daahirto ka muuqatay ya waxay ku markaa muuqatay bilwaqiicati fiikum dhicista idinka ay idinku dhacayaan bimacnaa idin dacninayaan oo idin dhaleecaynayaan oo idin caayayaan wa itlaaci lmushrikiina calaa sirikum iyo muujinta ay u muujinayaan oo taalacsiinayaan gaalada kale sirtiinna ay markaa taalacsiinayaan oo u muujinayaan yacanii gaaladii kale ay u digayaan oo u sheegayaan sirtiinna haddii sirtii lagu qarsado yaga ma haynayaan ee kuwii kale ayay marka usii gudbinayaan wamaa tukhfii suduuruhum akbar marka munaafiqiintiina waa soo gelaysaa tan munaafiqiintii waxay muujisanayaan wanaag iyo iimaan bay muujisanayaan camalna way samaynayaan haddana maca daalik gaaladii bay la jiraan ay la qalbi yihiin ya yacni marka waxa weeye gaaladii ayay la mid yihiin wamaa tukhfii suduuruhum akbar waxay laabahoodu qarsanayso min alcadaawati colaad ah mintu waa bayaaniyo akbaro ayaa ka weyni badan eh, waxay markaa eh, muujinayaan qad bayanna lakum alaayaat marka waxaa laga fadilayaa akbaru ay mima bada waxa muuqday waxa ka daran waxay qarinayaan oo laabahoodu qarsanayso lianna buduwahu laysa can rawiyatin wakhtiyaar waayo waxa ka muuqday markaysa waxay ku talagaleen galeen maaha wax ka soo baxsaday dherigu markuu waxaweye karo sow ma fataho yacni colaaddii markay ku badatay iyo nacaybkii qalbigooda waxaan afka ka soo muuqanaya waxaweye waa fatahaadii wey waa fatahaadii waa dherigaa kara ee markaysaga markaysaa marka hareeraha ka daadaadanaya ya ee karku ka keensaday marka wax intay qarsanayaan baa ka badan qad bayannaa lakum alaayaat qad bayannaa xaqiiqee waa caddaynay lakum idinka ayaanu idin caddaynay alaayaati aayadaha calaa cadaawatihim waxaan idinku caddaynay colaaddooda aayaadka waa waxaa laga tilmaamayaa markaa iyada iyo kheyrkeedba in kuntum tacqiluun haddaad tihiin qaar weelaynayo oo fahmaaya daalika arrinkaas falaa tuwaaluuhum gaalada ha ka weli yeelanina oo ha jeclaanino iyaga markaa waxa weeye sokeeye iyo yani ha ka dhiganina halkaaynu soo marray uu sheegayo wa itlaaci qaar baa waxay u dabdiyeen wailaaci hamsaday wasli ka dhigeen waana khalad sawaabku waxay tahay waa ilaac hamzadu waa qaci weeye marka waxaa ficilkuna waa ifcaal xawaashida qaarkoodna waa baraarujinayaan in markaysa markaa da'du mukhafafo tahay waa baraarujinayaan sida mulla cali alqaari oo kale waayahay haa antum haadu waa litambiih baraarujin bay u sugnaatay kaannahu laleeyahy hoy antum ulaa'i antum idinku ulaa'i yaa ulaa'i kuwii naasow almu'miniina mu'miniinta ahow tuxibbuunahum gaaladii waa jeceshihiin liqaraabatihim minkum wa sadaaqatihim waxaa u jeceshihiin qaraabada ay qaraabo idinla yihiin aawadeed baa u jeceshihiin iyo saaxiibnimada ay idinla saaxiibaan baa u jeceshihiin yani xubbi abiiciyaa jira gaalada jacaylka la jeclaanayo diin ahaan in loo jeclaadaa marnaba ma bannaanaa ama qaraaba ahaadaan ama qayrkood ahaadaan laakiin xubbi abiici ah iyadoo diin ahaan loo necab yahay xubbiga abiicigii waa jiri karaa xubbi abiici ah in markaysaa waxaa la jeclaado qayb gaalada ka mid a ah, oo qaraabanimada daraaddeed loo jeclaado innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa sida labada tafsire aayadda lagu fasiray mid ahaan marka lagu socdo innaka laa tahdii man axbabta ay liqaraabatihi man axbabta hidaayatahuna waa lagu fasiraa waa yahay wa kadalika waxaa dhici karta masalan ninkii muslimkahaa ah waxaa u bannaan gabadh kitaabiyada inuu guursado oo zinada ka dhowrsoon way u bannaan tahay wطcaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wطacaamukum xilun lahm wlmuxsanaatu min almu'minaati walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum dee hadduu gabadh kitaabyada guursadana noocan maa xubbi waa imanaya ya jacayl waa imanaya laakiin xubbigaas waa xubu shahwa xubbigii abiiciga hab iska soo gelaya yacni diinteedii waa necab yahay yani laakiin jacayl ka yimaadaa waa jacayl macno kale ku dhisan marka ka noocaasa dee waxa weeye markaa isaga markaa mid la diidaya maaha waa xubbigii abiiciga ahaa ayuu markaa ka mid yahay wajacala baynakum mawaddatan waraxma zawjkiiyo sawjadiisa wuxuu dhexdiinna ka yeelay ilaahay mawaddatan wa raxma mise mawaddo iyo raxmo yada looma qabo siduu haddaa markaysa markaa sawjo uga dhiganaya ya waayah tuxibbuunahum waa jeceshiin liqaraabatihim minkum qaraabadooda ay qaraabo idinla yihiin aawadeed baa u jeceshihiin wa sadaaqatihim iyo saaxiibinimadooda u jeceshihiin walaa yuxibbuunakum idinma jecla limukhaalafatihim lakum fi khilaafka markaa diin ahaan ay idinku khilaafsan yihiin ee diintii idinkaga duwan yihiin aawadeed idinma jecla wa tu'minuuna bilkitaabi kullih wa tu'minuuna waxaad rumaynaysaan bilkitaabi kullihi kitaabka dhammaantii baa rumaynaysaan alkitaab waxaa loo jeedaa bilkitaabi jinsiga kitaab oo dhan oo ku rumoobaya kutubulmunazala kutubta ilaahay soo dejiyey dhammaantood bilkitaabi kullihi kitaabka dhammaantii baa rumaynaysa ay bilkutubi kulliha casha ku jirtaa jinsiye oo jinsulkitaabi bay ku dhici marka kutubta ilahay o dhan baa soo geli walaa yu'minuuna bikitaabikum kitaabkiina rumayn maayaan wa idaa laquukum markay idinla kulmaan qaaluu aamanna waxay odhanayaan waa rumaynay waa kuwii munaafiqiin iyo kuwani waa munaafiqiintii wey hmm. qaaluu aamanna waxay odhanayaan waa rumaynay wa idaa khalow markay gaar noqdaan munaafiqiintu cadduu calaykum alanaamil cadduu calaykum korkiina waxay u qaniinayaan ya alanaamila faraha caaradooday qaniinayaan atraafa alasaabic culamada luqadu waxay ku fasiraan anaamishu inay tahay faraha caaradooda inay tahay laakiin bacdu lfuqahaa baa yidhi anaamil waxaa la yidhaahdaa xubnaha la yidhaha xubnaha faraha laakiin tafsiirka caynkaasa waxaway culamada luqadu ma marin marka sawaabku waxay tahay oo nusuusta lagu fasirayaa sida markaysaga luqada carbeed loogu yaqaanay waa atraaf alasaabic waana sida sheikhu hadda ku fasiray mufradkeeda unmula la yidhaahdaa anaamil baana lagu jamciyaa unmula hamzadu iyo xarafka hamzada ku saddexdaa saddex xarakaa mid walba ku bannaan sagaal luqaa ka iman ya sagaal luqo ayaa ka iman wa hamza unmulatin sallis wa saalisahu atiscu fii usbuucin wakhtin biusbuuci waa kii naadimku yidhi hamzada unmulo ku sugan yacni marka waxa weeye sallis wasaalisaw saddex xarakee kordhig hoosdhig iyo godaal unmula xarafka ku saddexdaa waa miimkee ka ku xigaa waa reeban yahay isagana saddex xarakee atiscu sagaalkaasi say sagaal ku noqotay saddex saddex lagu dhuftay waa sagaal ta hore markaad saddex xarako ku bannayso toddobana saddexa xarako ku bannayso sagaal luqaa ka imanaysaa attiscu sagaalkaasi fii usbucin usbuc bay ku sugan yihiin oo iyadana hamsada waa saddex xarakayn ba'doo ku saddexana waa saddex xarakayn sagaal baa ka iman yagana sidaad ugu dhawaaqda oo ku khata'imaysa si waraad ugu dhawaaqdaba haddaad xarafka labaad reebto si kastaad ugu dhawaaqdo waa sax laakiin usbucu waxaa ugu fasaaxo badan sagaal ha bannaanaadaane inta horena la hoos dhigo ba'dana la kordhigo isbac ya taasaa ugu afsax ah laakiin sagaal kuma bannaan atiscu fii usbuucin wakhtim biusbuuci calaa haada kaana yacqidu tasbiixa biyamiinih tasbiixda nebigu wuxuu ku gunti jiray midigtiisa midigtiisuu ku gunti jiray guntintu maxay sheegaysaa waa laabista faraha la laabayo caqdi soo xadiiska atixiyaad kuma saaran waa caqada alaaan wa hamsiin wuxuu guntay maxay saddexiyo konton saddexdu waa maxay waa saddex farood kontonkuna waa maxay waa suulka wa caqada alaaan wa hamsiin xadiiska atixyaadka waata kuso aroortay marka caqdi iyo xalli baa kala jira xalli waa furis caqdiguna waa guntid saas aawadee sunnada waafaqsani sidaa ma aha sunnada waafaqsani waa in faraha lasoo laabo haakada wa khalow cadduu calaykum alanaamila min alhayd waidaa idaa khalow markay gaar isu noqdaan munaafiqiintu cadduu waxay qaniinayaan calaykum idinka waxay idiin qaniinayaan nacaybka idin necab yihiin iyo ciilka ay idin qabaan alanaamila faraha caaradooda atraafa alasaabic faraha marka caaradooda min alghayd ay min shiddat alghayd min ajli alghayd cadho daraaddeed shiddat alghadab ghaydka waxaa la yidhahdaa waa cadhada daran limaa yarawna min i'tilaafikum waxay arkayaan daraaddeed bay la ciishoonayaan oo maxay ah min i'tilaafikum min waa xaraf jar asaalatan waa reeban yahay waa mabniyun cala sukuun laakiin iltiqaa'u saakinayn baa loo xarakeeyaa marna waxaa lagu xarakeeyaa kordhig marna waxaa lagu xarakeeyaa hoosdhig labada mid walba waa loo xarakeeyaa jamaahiirta carabtu markaa waxay sameeyaan haddii saakinka ka dambeeya uu yahay kii al ahaa laamkii reebanaaye al hadduu yahay waa la kor dhigaa cinda jamaahiir alcarab haddii saakin kaloo aan markaa laamka al ku jira aan ahayn uu daba dhacana waa la hoos dhigaa cinda jamaahiir alcarab qaliil carabta ka mida ah mid walba sida kale maray saas aawoodee laakiin qur'aanku wuxuu ku yimi sida markaysaga jamaahiirulcarab ugu hadleen wa min annaasi wa min innaasi lama odhan iyadoo kasradii aslo takhallus tahay waa la fatxiyey wa min annaasi waa la kordhigay yacni nuunkaa la kordhigay waa yahay calaa kulli xaal mid walba sida kale waa bannaan yahay calaa kulli xaal halkan waxaa la odhanaya markaa min itilaafikum limaa yarawna min itilaafikum waxay arkayaan daraaddeedoo min itilaafikum min a'tilaafikum waa la yidhaahdaa laakiin way khilaafsantahay sidii jamaahiirulcarab ugu dhawaaqeen sida waafaqsani waxa wey waa in la hoos yarawna min i'tilaafikum yucabaru can shiddati alghadab waxaa laga cabbiraa can shiddati alghadab cadhada darraanshaheeda ayaa lagu cabiraa bicaddi alanaamil yacni faraha caadadu qaniinka la qaniinaayo majaazan majaaz baa looga cabbiraa wain lam yakun sama caddun meesha ayaanu kuba sugnaan wax qaniiyo ah yaanu koo sugnaanbe qul muutuu bikaydikum qul waxaa tidaa ah, muutuu dhinta bigaydikum cadhadiinna darteed eh, yani markaysaa dhinta ama xaala cadhadiinna ku dheehantiin dhinta ay ibqaw calayhi ila almowt ku sugnaada yacni ilaa geerida laga gaadhaayo ibqaw qaafka waa la kordhigaya baqiya yabqa ibqaw falan taraw ma arkaysaan maa yasurukum wax idin farax gelinaya ina allaha caliimun bidaati suduur allah waa u cilmi badan yahay bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibkaa bima fi lquluubi waxa qalbiyada ku sugan wa minhu waxaa ka mid ah maa yudmiru haulaa kuwaasi waxay qarsanayaan baa ka mid a ah. wakhti waa dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub